لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فlyukrim ضayfa rawahu lbukhaariyu wamuslim alxadiidu sadis cashar can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana rajula qaala linabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam awsinii qaala laa taqdab farhadda miraara qaala laa taqdab rawahu lbukhaariyu wamuslim alxadiidu saabica cashar عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم cashirkan waa cashirkii lixaad kana mid ah cashiradii inoo socday ku saabsana alarbacuun lilimaami nawowi raximahu llahu tacaala xadiidka saddex iyo tobnaad cashirkuna ka bilaabanayo nin qaali ah xadiidka wariyo inoo cusub kunyadiisa abu xamza la yihaah magiciisa anas ibni malik baa la yihaah waa ansaari reer madiina anas ibnu malik markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam haajiray maka almukarama uu ka tegay madiina almunawara uu rasuulka yimid ayaa isagoo amrigiisu toban jir yahay baa hooyadii qof qaali ah dhashay umu sulaym la yidhaah wiilkaanna wiil caqli badan oo zaki oo maskax weyn u ahaa markaasay rasuulka u keentay calayhi salaatu wasalaam oy tidhi yaa rasuul allah wiilkan wiil caqli badan wey ha kuu adeego riwaayo kale waxay sheegaysa abu talxa nin la yidhaahbaa hooyadii qabay an aabihii dhalin adeer ugu aadanaa rasuulkaa yidhi wiil yar oo reer madiina aan u baahnahay oo dalabka xagga rasuulku markii hore ka yimid ama xaggii rasuulka dalabka ha ka yimaado ama wadaadan hooyadii ama ha garato anas ibnu maalik oo yaroo toban jira ayaa caruurtii reer madiina almunawara laga doortay dabadeed rasuulkaa loo geeyay calayhi salaatu wasalaam uusan faaruqin xabaran walaa safaran daa'iman wa abadan wuu la jiri jiray tobankii sane nabiga madiina almunawara uu ku noolaa buu tobankiiba u adeegayay dabeecadda rasuulka macaankeeda markaad u baahatid inaad ogaatid anas baa la weydiinaya wuxuu yihi muddadaa nabiga aan la shaqaynayay ee tobanka sano ahayd waxaan sameeyey maxaad u samaysay ima dhihin waxaanan samaynina maxaad u samayn weyday ima dhihin anas inuusan gafin ma aha rasuulka waxaa maqaadiirta ilaah ay maquunisay ay meel marisay damba aan ka lahayn wuxuu dhihi jiray law shaaa allah lakaan ilaah haddii uu rabo waa uu ahaan lahaa xagga cuntada iyo markay timaad wixii cajabgeliya waa uu dhadhamin jiray wixii aan cajabgelin way iska dayn jiray weligii nabiga cunto ma caayin qof shaqeeyey oo soo sameeyeyna wax kama sheegin wixii cajabgeliyaa buu u dhadhamin jiray waxaan cajabgelinna wuu dhaafi jiray anas marka wuxuu noqday min almuksiriin toddobadii qof ee riwaayada xadiidka warisay badisay ee axaadiistoodu kumanyaal dhaaftay ayuu anas ibni malik kama noqday markii dambe hooyadii baa mar labaad rasuulka kusoo noqotay oo tiri yaa rasuulalahi wiilkan anasa inaad igu duceysaan doonaya saddex baa rasuulku ugu duceeyey cimri badan dheer waa ugu duceeyey jannana waa ugu duceeyey xoolana waa ugu duceeyey anas ibni maalik intuu nool yahay baa wuxuu dhalay saddex boqol gaadhay isagoo nabiga toban jir ah loo keenay toban sanana nabiguu la noolaa isagoo labaatan jiruu nabiga dhintay saddex iyo siddeetan sana dib buu u noolaa nabigoo mootan aakhiru man maata min asaxaaba bilbasra beledkan ciraaq ku yaal ee basre la yidhaah wax saxaabi oo ku dhinta anas baa ugu dambeeyey nabiga intuu la noolaa oo abubakar la noolaa oo cumar la noolaa oo cusmaan la noolaa oo cali la noolaa oy intiiba dhinteen oos mucaawiye la noolaa yaziid ibnu mucaawiye la noolaa cabdilmalik ibni marwan oo amiir xajaaj ibnu yuusuf oo ummadii dhameeyuu la kawsaday markaasaa saxaabtoo dacwaa u timid anas ibnu maalik oo nabiga markaas ixtiraamka loo qabo meeshii nabigu fadhiyo akhyaar oo dhan waa dhamaatay isagaa nool markaasaa la yihi anas ibni maaligow xajaaj ibni yuusuf waana dhibay waa u adkaysan laanahay nagala hadal adaa saaxiibu rasuulillahi hadduu warka kaa yeelo dhibka naga daaya nabad wad hadduu kaa yeeli waayo inkaar waad la helaysaa anaga ow isna waa dhaalim adigana madluum baa tahay markaasuu wuxuu yidhi anas maa min zamanin ilaa waladii bacdahu sharun minhu samictuhu min nabiyikum sala allahu alayhi wasalam dulqaata dada dhaantaan baa idinka dambeeya kolka anas waa runtii amawiyiin intay wax xukumayeen laba iyo sagaashan sano wax nool ma ahane wax dhintay ma ayan dhibin waxaa taladii qabtay cabaasiyiin maydkii la duugay soo bixiyoonay dib u garaaceen anas markaa dulqaad buu dadkan ku waaniyey hala dulqaatuu yidhi waktiga idinka dambeeya iyo dadka noolaan doonaa idinka dhibaato badan anas waa ninka kolka uuna ximriyey dadkiisii caraduu ka batay duunyadiisii caraday ka badatay labadan markuu arkay wuxuu dhihi jiray saddexdii nabiga igu duceeyey cimrigii dheeraa waa arkay boqol buu dhaafay anas carruurtiiyo xoolihii badnaana waa arkay jannadiina amal weyn baanu qabaa oo labada sanaan u daliishanaya saddex baa laygu wada duceeyey labadan awalba adduun bay ahaayeen intuu nool yahay inuu arkay ahay midaan adduunka lagu arki maayo janno adduunkuma taal idan labadan haddaan helay iyadiina waa ku lamaansan tahay anas ibni malik baa markaa xadiidka wariyey ninkaa qaaliga qiimiga badan can abi xamza abi xamza xaggii alxadiidu halisa cashar xadiidkii saddex iyo tobnaad can abi xamza xamze adoogii xaggiisaa laga wariyey anas ibni malik ahaa radia allaahu ilaa raalli ha noqdo tacaala alla korahaye canhu anas xaggiisa raalli allaha ka noqdo anaskii khaadimi rasuulillah ilaahay rasuulkiisa adeegihiisa ah adeegida rasuulka loo adeegaa sharaf wey waa sharaf iyo qiimi haddii makhluuq in loo adeego kale dhaliili ku jirto suubanaho loo adeego wax lagu gato lama arko wax walbay ka qiimi badan tahay kolkaa waa khaadimi rasuulillah kolkaa waa darajo raggii kala dheryahay saxaabi waa la yahay oo intii nabiga rumaystay raacda aqoonsatay waa kamid khidmadan waa u dheeraad waa wax u gaara isaga sadaan banayn baa la wadaaga ilaa toddobaatan qof khaadimi rasuulillah ilaa rasuulkiisa adeegihiisa ahaa sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi inta rumaysee raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo ani nebiyi anas nabiga xaggiisuu ka wariyey ilaan sheekh kale male sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wa aalihi inta rumaysee raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo qaala nebiga wuxuu yihi laa yuuminu axadukum qofkiin iimaankiisu ma dhamaystirna iimaan bartiis laguma arka ma aha wax bartood waa ku jiri karaan laakin iimaan buuxoo dhamaystiran maaha iimaankana waxaad ogaateen yaziidu wayanqus iimaanka waa wax marna badan kana marna yaraanka muxuu ku bataa muxuuna ku yaraadaa biaacati buu ku ziyaadaa wa bilmacsiyati waa ku nusqaanaa kulamaa cibaadada iyo daacada aada badishay iimaankaaga waa badanayo qur-aanka meelo badan buu uga dhawaaqay liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim wayasdaada aladina aamanuu iimaana inama almu'minuuna aladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana kolka iimaanka waa ziyaadaya daacuu ku ziyaadaya gogaaguu buuxinaya ma dhihi karta abubakar baan la iimaanahay iska daar nabiyaasha iyo malaaigta ma oran kari abubakar ku iimaan ma tihin iimaanka marka dadku garay aada dhab u aragtana inaadan mu'min ahayn baad moodaysa haddaba laa yuuminu iimaanukum aslu liimaan layskama anfinayo iimaan kamila ah layska anfinaayo maxaa jira iimaanka sidii u kordhaayo waxaad arkaysaa inta iimaan laysku sifeeyo ya ayuha aladiina aamanuu aaminuu billah inta ya ayuha aladiina aamanuu la yihi yaa la yihi aaminu mu'miniin waa tiin laakiin iimaanka dhamaystirta kamil yaala waa inuu dhuunta iyo gadowga yimaado iimaanka korkaaga iyo hoostaadana ka buuxsamo wax kale markaa ku muuqan maaya kolka laa yuuminu axadukum qofkiin iimaankiisa kamil ma aha xataa yuxiba ilaa uu jeclaado liakhiihi walaalkiisa mu'minka ukuwada laga hidlaayo ukhwatilimaamka liakhiiha bartaa iyo adoogaa waxay dhaleen maaha walaalkaaga mu'minka ilaan taasaa qur-aankii qiray inama almu'minuuna ikhwa ilaah inta rumaysay dhammaanteed mu'miniin walaalowood warasuulu yaquul calayhi salaatu wasalaam almuslimu akulmuslim muslim muslimka kale walaalkii wey idan ilaa qofka muslimka ee walaalka waxaad naftaada u jeceshahay caafimaad iyo ladnaan iyo dhaqaale iyo daaciya taqwiya khayr waxalla waxaad naftaada u jeceshahay aad adkaas mu'minka ee walaalka alla jeclaata limaada waxa wey mu'miniinta waaba isku midba adiga isaga isku mid baa tihi rasuulku markuu noo tilmaamayey wuxuu yihi tara almu'miniina fii tawaadihim wa taxaabubihim wa tacaatufihim kamathali ljasad alwaaxid ida shtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bishahri waalxumaa faryara haddii lagaa qabto cididaas oo teeda seexan maysid qanjirihii waa wada bararayiin adigii waad qandanaysaa faryadaan laga hayaa kulligaa waa iska caafimaad qabta sidaas oo kalea mu'miniinta ay tahay hal jasado waaxid kolka in qof muumina dhib qabo inta kalena qosashaa ma dhici karaysa rasuulku wuxuu yihi laysa mina man baata shabcaan wajaaruhu jaayaan wahuwa yaclam adiga berima sugunta teersaas ku dhufatay waa daxa qurunsan tahay midaan maanta quraacanin qadayn casaynin baa ku dhawaan og tahay wadadaas tii nabi maxamed maaha laysa mina naga mid ma aha nagu wado ma aha nagu umad ma aha man baata shabcaan qof dhargay oo calool bariyey wajaaruhu jiican wahwa yaclamu ogyahay idan hadday mu'miniintii isku mid tahay waxalla waxaad naftaada u jeceshahay waa inaad mu'miniinta dhammaantood u jeclaato waxaad naftaada u nacab tahayna waa inaad mu'miniintoo dhan u nacdin oodan u rabin inay la kulmaan waxaadan naftaadaba u rabin markaasaa iimaankaaga kaamil yahay laakiin intaad xintamayso oo kan jiqilaynayso kaas cadaadinayso kana xamanayso kana soo dhawaysanayso iimaankaagii baa dhimay dib ugu noqay iimaankaaga suubi muslimiinta isku mid a kuu noqdeen inta alla rumaysay u dhan yihin walaalaha wey laa yuuminu axadukum qofkiin iimaankiisa kaamil maaha xataa yuxiba ilaa uu la jeclaado liakhiihi walaalkiisa muuminkaa min alkhayr wanaaga maa waxa uu yuxibu la jecel yahay linafsihi naftiisa sawaw xadiidka waxaa wariyey albukhariyu wa muslim labada nin ee dadka axaadiista warisay ugu waaweyn labadan wey kow imaamu lbukhaari laba imaamulmuslim xadiidkan labadiiba ay isugu tagtay alxadiid araabica cashar xadiidka afar iyo tobnaad can ibni mascuud baa laga wariyey cabdullaahi ibni mascuud horaan soo tilmaanay hudali buu ahaa islaamka dadkii ka hor dhacay ee intuusan sooba bixin ee banaanka u taagtaagnaa ee la kawsaday buu kamid ahaa cabdullaahi bnu mascuud qur aanku caan ku ahaa isna khudamada rasuulka u adeegta ayuu ku jiray gaar ahaan waxaynu nidhi rumayga nabigu ku rumaydo iyo labada kabood buu xisaabsanaa way iska laqmaday isagu ma daahin laakiin markay asxaabta gaar isugu baxaan waxoogaa mas'ale la isku qabto ayna saaxibulmiswaak wanaclay arrintan waxaa ka run sheegaya ninkii ku qaybsanaa rasuulka cadaygiisa iyo kabihiisa cabdullaahi baa soo boodi jiray hadduu hadlaa war waa dhamaaday cabdullaahi ibni mascuud nin laf yar oo dhunuc iyo dhirir midna aan lahayn bu ah rasuulkii asxaabta oo wada soconaya dabayl baa intay hudutuulisay meeshaa ku riday waa la yar qoflay nin weyn oo taagan oy dabayl riday markaasaa rasuulku yidhi maxaad uga qoslaysaan labadii sacadood oo keliyeeta cinda allahi jabal uhud waa ka xulus alrijaalu laa yuusanu walaa yuukal dadka badeeca miya miisaan maa la saara mase makoobaa sidii caaniha loo beegaa bal biasqarayhi carabka iyo iimaanka kolka inuu qofka weyn yahay waxba shardi maaha markaasuu yihi labadiisa lugood oo keliyeesa yaa cinda allahi jabalu uxud ka culus maxaad ugu qoslaysaan anaantii ka dhacday waa la ogaa raggii gacanun baan ku dhicin kolka cabdillaahi ibni mascuud radia allahu canhu wa ardaa wajacala aljanata maswaa nin qaali aw isagaa xadiidka wariyey radia allahu eebba raalli ha noqdo tacaala korahaye canhu cabdullaahi xaggiisa qaala cabdullaahi wuxuu yihi qaala rasuulullah alla rasuulkii wuxuu yihi sala llahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi inta rumaysee raacday wasalama nabadgelya allaha ku badiya laa yaxilu ma banaana damu mri'in ruux muslim a ah ruux dhiiggiis muslimina in la daadiyaa ma banaana dil iyo dhibaato ka weynda sarma inta la saro in dhiiggiisa dhulka lagu tafijiyo ma banaana ilaa biixdaa halaatin saddex waxyaalood midkood hadduusan mu'minka samaynin ta ugu horeysa asayibu qof garooba wey rag iyo dumar miduu ahaadaba nikaax xalaaluu soo maray isagoo nikaax xalaala soo maray ama ha qababa ama yuusan qabine ha kala baxeen qofkii hore kabacdi azani jariimadaanu galay isagoo nikaax xalaala wax ku soo arkay ayuu jariimatu zinaa galay dhiiggiisa in la daadiyaa nabadii canow ka labaad wa nafsu naf binafsi loo dilow isagoo muslima ayuu naf muxtarama dilay isna markaas dhiiggiisa waa la daadinayaa oo naftiisii qur-aankaa taa xukume wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binnafsi yaa ayuha aladina aamanuu kutiba calaykum lqisaasu fi lqatla alxuru bilxur ninka saddexaad wataariku qofka ka tegay murtadkii wey lidiinihi buu ka tegay almufaariqu khilaafay ee ka baxay liljamaaca jamaacadii muslimka ayd buu ka baxay gaaluu haleelay caqiidiya diin buu ku noqday saddexdaas sababood baa qofka muslimka lagu waxyeelayn karaa xadiidkan khaas wey waxaa jira waxaan saddexdaa ahayn oo la dili karaa jiraya calaa sabiili lmithaal haddii muuminkii saa'il uu noqdo oo naftaada iyo maalkaagaad ammaan uga leedahay wax kaa dhiciyana weyday isagii haddaad ehbisay oo tiri itaqila war banaankiga markaa hari waa inuu ku diluu doonayaa kolkaa markuu ku dili lahaa adaa dilay shay-an fa shay-an baad u dili labada bawda xabad ku dhuf haddii kale faylahaago ha kaa dhacay hadhaa wax dafcu shaa-in dhuunta in loogu shuba kolka horeba ma ah haddaad ka carari karto ood ka orod badan tahay ka carar haddaad wax muslim ood uga gabateelaysa war waxan yaa iga qabsadade kolkaad kana carari weydid wax kaa reebtana weydid muxaqaqna ay tahay inuu ku dilo inuu rabo waa la dilay naftaada iyo maalkaaga hadduu soo horarana waa lagu dilay markuu saa-il noqdo arrimahan ay kamid tahay saddexdaas sabab haddayan ahayn qofka muslimkaa dhiiggiisu waa muxtaram rasuulka waa uu ka dardaarmay alaa laa tarjicuu bacdii kufaaran yadrubu bacdikum riqaaba bacdin markaan idinka dhexbaxo intaa isbanaysataan sidii gaaladii ha iswarjeefina qof muslima qof muslima inuu dilo si un bay ku suuragal tahay waa khata wamaa kana limu'minin an yaktula mu'minan ilaa khata'an baabuur hadduu intuu kula baxsada uu maro ama intaad dharbaaxi ku dhufatay malakumawti ugu soo gabado dharbaaxa looma dhinte asbaabtaa khata'a hadday geeridii ku timaado wax kuma jaban laakin inuu mu'min mu'min kas u dilo waman yaktul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahanamu khaalida fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shantan tabar mu haysa kolkaa mu'min mu'min inuu dilaa ma aha mu'miniintu walaalow isku mid wey inuu dhiiggiisa daadiyo dhaqankiisa dardaro eed ka galo ma banaana saddexdaa maahaan laa yaxilu ma banaana damu mumriin qof dhiiggiis in la daadiyo muslimin ala rumeeyey ilaa biixdaa thalaat saddexdaa soo socota mid ahaan ma ahaane xadiid kale wuxuu rasuulku leeyahay awalu maa yuqdaa yawma alqiyaamati addimaa garta qiyaamo la qaadaya kow horta dhiiggii baa la gelay intaan dhicii kale iyo dhibaatooyinkii kale la gelin ayaa dhiiggii la daadiyey la gelay wuxuu imaanayaa addoonkii la dulmay ee la dilay isagoo nabarkii inuu saaka ku dhaca aada moodid markaasu iyaaradii balweydiin wuxuu igu dilay ha sheega wareer sooma ah. kolkaa qofkaa muuminkaa ah, intuusan dhiig xaaraama daadinin wixii kale gafe u kalaba waxay noqonayaan wax macquula kolse haddaad dhiig daadisid meeshaad ka bixi adaa garana ilaa biixdaa halaatin saddex waxyaal midkood maahaane tan koowaad asayibu garood azanii dhilaystay wey ta labaadna wa nafsu naf binafshi loo dilo wey ka saddexaad wataariku lidiinihi diintii islaamka haystay kaka tegee ka baxay almufaariqu liljamaaca jamaacadii muslimiinta ka tegee gaalo ku dharmay ee ridoobay rawaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu imaamu bukhaari iyo wa muslim imaamu muslim baa labadaba wariyey xadiidka shan iyo tobnaad abu hurayra wariyey nooma cusba cabdiraxmaan ibni sakharwe iyo mari sanadkii hijirada toddoba ah yuu soo islaamay rasuulka oo ghaswatu khaybar ku jira saddex sanuu nabiga la noola laazama mulaasamatan taama habeen iyo maalin midna ma faaruqin hawiya maalin diintuu baran jiray markii dambe wuxuu noqday xaafidu saxaaba asxaabta ninka xadiidka ugu yaqaan ayuu abu hurayra noqday ninkaasaa xadiidkan wariyay shan iyo tobnaad xadiidka mawduuciisa al aadaan usluubtuu ku saabsan yahay waxaa la yihi afar xadiis baa adab koobtay midkaana kamid wey can abi hurayra cabdiraxmaan ibni sakar xaggii waxaa laga wariyey radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaalaa alla korahaaye anu xaggiisa ana rasuul allah alla rasuulki sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa waaalihii inta rumaysee raacday korkooda eeba naxariis iyo nabadgelyaha ku badiyo wasalama allaha nabadgeliya qaal nabiga wuxuu yidhi man ruuxa kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey bilaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambe qofka rumeeyey falyaqul ha ku hadlo khayran wax wanaagsan aw hadduusan ku hadlayn liyasmud ha iska amuso taabashada iimaanka la taabtay oo la isku xiray adabta iyo islaamnimada halka waxaad ka fahmi kartaa iimaanka marka la tacriifinayo iimaan maxaa la yidhaa qawlun wa ficlun wa camalun afka in laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi looga hadlo laabtana laga rumeeyo adimadana laga camal falo intaasoo la daray buu iimaankii ka koobmaa kolkaa ku hadlidda waxaad ku hadlaysid saddex shay unbuu hadalkaagu noqon karaa wax wanaaga haddaad ku hadlaysid ee diinaha fiican ee rabbi ku faray ruqsaad u qabta ayaa ku hadal waxun haddaad ku hadlaysid laguma ogolee ka joogso shaki wixii ku jirana ka maara min xusni islaami ilmari tarkuhu maa laa yacni wixii inuu labadii qolo midna waafaqsan yahay wixii maamuurka ahayee fiicna iyo wixii manhiga ahayee la reebay aan labadaa midna waafaqsanayn ka maaran iska dhaaf isagana kolkaa hadal marun baa lagu ogol yahay waa marka maxaad u malaynaysaa waxaa kaa soo baxayo dhan markuuba khayr noqdo haddaad ufiirsato waktigaaga iyo ku talagalkaaga in khayra un baaba lagugu talagalay waa kugu filan yahay jumlada labaad ee xadiidka waman ruuxa kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey billaahi ilah iyo walyawmi maalin alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo jaarahu dariskiisa wixii ku darisa inaad karaamayso iyadana iimaankii bay kamid dariska oo qofka kula degan rasuulka markii baaxadda dariska la weydiiyey wuxuu yidhi aqalkaaga meesha uu ku yaal marna qorax ka soo bax fiiri marna qorax u dhac fiiri marna waqooyi marna koofur fiiri dhankaad eegtaba afartan aqal baa ku darisa afartan sidaas iyo afartan sidaas iyo afartan sidaas iyo afartan sidaas afar afartan boqol iyo lixdan ka aqal taa ku daris intaa xaq dhawrid bay ku leedahay dhibkaagana ka reeba waxaad dheef gaarsiin kartana gaarsiin umu caaisha suubanaha waxay weydiisay waxaan wada gaari karin haddaan haya see yeelaya yaa ku bilaabi dale ilaa ayihima akrabi minki baaban albaabkaaga albaabka ku naban oo haddaad nin aqal ku jirtaan laakin labadiina albaab kala jeedo kaydaan isku aqal ku jirin laakiin labadiina albaab isku cawaran yihi arkaayo caruurtaada geyngeyman waxaad aqalkaaga sii gelinayso sharaqda ka yeedhisiya waxa udgaayo arkaayo kaas iska jeedi hor midkaan sirtaada og ee maskaxiisiiyo maankiisa aqalka ku dhex jiraan ilmaha ay caloosha kusan kusoo baxayaan midkaan iska hagaaji ilaa ayihimaa aqrabi minki baaban ka kugu albaab dhow xagga markaa dariska uu leeyahay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma zaala jibriilu yuusinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarisuhu siduu jibriil iigu walay wacdiya waano oo isdariska dhowr ii lahaa ee dhaqaale baan is yidhi amaaba la yidhaha sidii dhalashadii darisnimadii ha la isku dhaxlo oo ninkan hadduu dhinto dad iyo dunyo wuxuu dhaafay ninka la degan ee uxigaa qaadanayo saas ma arrinta loo wada rasuulku wuu dhaartay calayhi salaatu wasalaam wallahi laa yu'min saddex goor buu ku celiyey wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min saddex goor hadduu dhaartay os mar walba iimaan anfinayo wallahi buusan ilaah rumayn uu leeyahay qiila yaa rasuul allahi man waxaan inkaarta ku dhacday eed iimaanka u diidan tahay waayo man laa ya'man jaaruhu bawaa'iqa waa qofka dariskiisa shirkiisa uusan ka nabadgelin wasakduu ku tuuraya andhooftuu ku tuuraya beer hadday tahay waa sohdin riixaya sixir iyo far iyo baluu u gelinaya bilcaanta iyo ilmuhu ka baraynaya iimaan ma jir wallaahi laa yu'min man laa ya'man jaaruhu bawaa'iqa markaa dariskii saddex qaybood buu noqonayaa saddex xaq mid kugu leh iyo laba xaq mid kugu leh iyo hal xaq mid kugu leh gaal baa kula degan qaraabana ma wadaagtaan hal xaq buu kugu leeyahay nimad qaraabatiiba iska gaaloobay baa kula degan xaqul qaraabadii iyo jiwaarkii buu kugu leeyay muslim weeye marka qaraabana waa tihiin muslimna waa yahay waana kula degan yahay xaqul qaraaba oo xaqulqaraaba wa xaqulislaami wa xaquljaaruu kugu leeyay xaqiina muxuu ku urursan yahay dhibaato aada leedahay yayan gaarin wax dheefood u heli kartaana ka akran markaa dariska ku ilnaqid buu leeyahay qaybta saddexaad ee xadiidka wuxuu rasuulku yihi waman ruux kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey billaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo dayfahu martidiisa qofka kugu soo kufee kugu soo turuntureeda muslimka inaad ka dhuumato ama wejiga u tubto amaad gawaan raaciso tiraa waxba mihin xagga ka laaba meel hebel gaar waxaas waa dacful imaan aqoon la-aan iyo iimaan la-aan laysku darin wailaa kolkuu qofka martida ah kuu yimaado inaad dayn u gashaa shardi ma aha inaad dibi u gawracdaa shardi ma aha xaqiisa laba shay wey bashaashatulwajhi inaad wejiga u furfurto sheeko macaan iyo soo dhaweyn u yeelato waxaad haysatana aada nafta adiga kama fiicna martida waxaa gurigaaga yaalla baad iyo biyo waxaanan hayaadhe gogol waxaad haysaa udhig neef waxaad haysaa si wejigana u furfur waa kaa xuquuqduu kugu leeyahay waxaa riwaayo kale ay sheegaysa martidu inay tahay ciyaal ilaah qofka lagu hagaajinayaana waa qofku rabbi jeceliya iyagaaba isxansanaya martida naftooda inta yaa degan hebel khayr laabahaas naga dhaafay hebel noo geeyo marka iyagana waa ciyaal ilaah qofka lagu soo ururiyeyna waa qofuu ilaah jecel yahay martida karaameynteeda waa minka kamaali liimaan martida haddaad nacdood ka dhuumato qoonsato imaankaagu ma hagaagsana dib u sax imaankaagii baa dhaawacan kalaamaynta waxay diinta qabto qur-aanka ku xusan wey hal ataaka xadiidu dayfi ibraahim almukramiin nebi ibraahim ayaa wuxuu ku ambaxay waa khulqul ambiyaa walmursaliin waxaan xadiidka uu sheegayo ama khayr fiican ka dhab ka dabeec dhaqankaa qiimiga badan intaad ka dabeeca yeelato sidaa lagu tilmaamay u dhaqan kolkaa martida karaameynteedana waa min kamaal limaan xaqa martida habeenka hore wey waa waajib haddaad martidii usoo bixi weydo o dhawri weydo oo kugu soo akufo waxaa u banaan kolkuu kaa safro darajo kaa waayo intuu ku gacan dhaafo inuu caloosha kaa buxso laba dharbaaxa intuu kugu dhufto aqalka galo abaaxaddaada jejebi inuu iska cuno oo iska dhaqaaqo neef kaa gasho haddaad wax kale haynin xaq buu kuugu leeyahay hadduu ku nafbaxa meesha isna nacasnimo adoo kale uu noqdo adna waa soo dhawayn weyday isna waa iska kaa dhicin waayey maxkamadaa lagu geynayo adaa dile sayid cumar baa yihi radia allahu canhu wa ardaah afar reeroo waaweyn hadduu qof ku dhex dhinto oo subaxdii maydka aan ugu imaa isagoo dhex yaal war muxuu dhintay gaajo daraaddeed adinka maxaa gaajo idinka dhintay waxba kulli waa laynaya keligii baa gaajo u dhintay iyagiina wax gaajo u dhintay mar afar reer wey afarta reerba waa ila la laaya idan xaqa martida uu leeyahay waa xaq waajiba kolka haddaad adiga ilaalin weydana waa in lagaa qabto kolka xadiidkan xadiis qiimi badan oo min makaarim alakhlaaq rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi bucistu liutamima makaarim alakhlaaq wixii dabeecad wanaagsan ahaa dabeecad suubani la dhihi jiray waxay nabiyaashii hore sheegeen maahe wixii dhinnaa inaan dadka gaarsiiya laila soo bixiyey kolka xadiidka kan saddexda qaybood uu sheegay man kana yuuminu billahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut waman kana yu'minu billahi walyawmi alaakhiri falyukrim jaara waman kana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfa kolkaa waxay kamid tahay makaarim alakhlaaq nebi maxamed lala soo bixiyey waa dabeecadii akhlaaqdii alanbiyaau walmursaluun cibaad llahi saalixuun man kaana qofka ahaada yuuminu billahi walyawmi alaakhir arkaanta iimaanka saa taqaanaan waa lix alimaanu billahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhiri walqadaai walqadar lix bay ahayd laakiin xadiidkan laba unbuu soo qaatay billahi walyawmi alaakhir labada ugu culculus qofka insaanka ana suluukiisa iyo dhaqankiisa labadaana hagaajin karta maskaxda hadduu alla ku hayo oo uu leeyahay allah kaa dambeeya kuna xisaabtamaayo beriya saa dambe midaad dhimanna ma ogid hadduu qofku leeyahay hadduu maalintaa dambe rumaysan yahay oo uu leeyahay inta laysoo bixiyo oo rabbi layshortubo oo xun iyo sanba wixii la sameeyey lagu xisaabtamo baa qofka wuxuu kasbaday lagu abaalmarinaya xumaan qofka kolka daa'iman wa abadan labadan ugu culculus ee qofka dhaqankiisa hagaajin karta baa la is xusuusinayaa si maskaxda maanka loogu hayo ood u ogaatid alla ku abuurto oo ku eegayaa inuu jiro maalin dambe oo lagu xisaabtamayaane inay jirto man kaana ruuxa ahaaday yuuminu mid rumeeyey billaahi rabbiga xaq lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyaqul ha ku hadlo khayran wanaag aw liyasmud ha aamuso waman kaana waman ruuxa kaana ahaaday yuuminu mid rumeeyey bilaahi ilaah iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo daarahu jaarahu dariska la degan waman ruuxa kaana ahaaday yu'minu mid rumeeyey bilaahi rabbiga gar lagu caabudo iyo walyawmi maalinta alaakhiri dambaysay falyukrim ha darajeeyo dayfahu martidiisa riwaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariy imaamu bukhaari iyo wa muslim baa wariyey alxadiidu saadisa cashar xadiidka laba iyo lix iyo tobnaad ninka odaga ahaa baa wariyey abu hurayra radia allahu canh mawduucuu ku saabsan yahayna waxaw mawduuc muhima nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaa xilkii nabigu ku wareejiyey awsini yaa allah wax wanaagsan ifar buu yihi rasuulku wuxuu ku yihi laa taqdab ha caroonin weliga iska ilaali carada xoogaa jawaabtiibuu saluugay wuxuu yihi waa yahay qaatay taase haddana awsini wax ii dardaara nabiga iyadiibuu ku noqday laa taqdab ha caroon mar saddexaad buu su-aashii kusoo noqday awsini markii saddexaadna laa taqdab kolkaa jawaabo fara badan oo kala gadisan laakiin su-aashu ay mid tahay nabiga markii la weydiiyey wax la sameeyo waxaa u wanaagsan mar waa kan inaan la caroonin buu yihi markii marna wuxuu yihi biru lwaalideyn waalidkoo la dhaqaaleeyo marna wuxuu yihi asalaatu calaa waktiha salaad oo waktigeeda awalkiisa la tukado mar wuxuu yihi kalimatu xaqin cinda suldaanin jaair yaa ugu fiican wax la sameeyo su-aal keliyeeto intaasoo jawaab leh sidaa dhici kari nabiga calayhi salaatu wasalaam dabiibna waa ka daraa dabiibna laguma sheegi karo waa ka daraa dakhtar dad xanuunsan baa u imaanayo qofba dawo gaar uu siinayo markuu fiiriyo wuxuu garanayaa xanuunka iyo dawo fulaan inuu rabo sidaas oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxyibaaba baaba kusoo degi jiray qofkan laa takdab uu yihi wuxuu ogaaday inuu carab badan yahay laba daqiiqa hadduu joogaba wa ismaraya kolkaasuu ku dhufta kolkaasuu afxumiyo adinka labadaba ku kaca isma oga wuxuu samaynayo kolka adiga caraa ku baabiisay baashaan la dagaalama amaa midku u tilmaamay birulwaalidayn labadii waalidoo waayeela ag joogtay wuuna gacan bidixayn jiray marka adiga camalaad qabataa waxaa kuugu wanaagsan labada waayeela ku dhashay kula joogta ood baari u noqoto midkan asalaatu calaa awali waktiha uu yihi annaga camalu ahaa kolkii la adaamuu iska seexan jiray koor danbu xoogaa qajac ka siin jiray adiga waxaad qabata waxaa kuugu fiican salaadaad u daran tahoo daahisa salaada miijinta ka dhaaf kow muslimka la tuko jamaacada hore cinda sulbaani jaahilinka loo tilmaamay boqor ardaal uu la noolaa kolka haddaad ninkaas kelima xaqa u sheegto oo itaqin lahaa tira waxaad qabata taasaa ugu fiican kolkaa rasuulka wuxuu fiiriyey qof la arkaba wixii ku habboonaa kolkaa kalimatulgadab waxaan carada la yihaah min ashaydaan caradu meel kalaba kama timaado shaydaan bay ka timaadaa qalbiguu kaa kawinaya indhaha ku guduudanaya afkaad abuur ka daynaysaa luquntaad ka bararaysaa kolkaa furihii kaa lumyay aadi ma tihid waxaad ku hadlaysaa ma taqaanin waxaad samaynaysaana ma ogid isaga dhibaatadaasuu kula raba dawooyinka waaweyn ee la ogaaday inay wax ku oolka yihiin xadiidkeedii waa la wariyey mid wareersan oo indhihii madoobaadeen baa rasuulku kor yimid kolkuu joogsan layahay baa rasuulku yidhi waxaan ogahay kelimad yar oo hadduu yihaa kuleylka haya uu ka baabi'i lahaa yaa rasuulallahi aan u sheegnay waa macay law qaala acuudu billahi min ashaytaani rajiim intaa hadduu dhihi lahaa asxaabtii baa ku oratay kioo tumanaya sidii ritikooqan yaa layihi rasuulka wuxuu ku yihi acuudu billahi min ashaytaan rajiim de kolkaasii miyaan waa lahay maxaa igu wata ma waalay niman baa si xun ii galay maanaa waala kolkaa tumashadiisii unbuu sii watay kolka acuudu billahi min ashaytaani rajiim kaniiniyaasha loo cunay kamid tahay carada haddii intaad wayse qaadatid laba ragcadood tukatidna banaankaasay ku dhacaysa haddaad isduuftid oo iska seexatidna banaankaasay ku dhacaysa kolka acuudu billaahi min ashaytaani arajiim iyo wayse qaadasho iyo laba ragco sunno oo la tukado iyo isduubduub arrimahaasoo dhan bay ku baaba-aya carada lala dagaalamaa shaydaan baa doonaya qar inuu ku tuuro oo aada gafafgeshid kolka arrimahaasaa udana oo loola dagaalama rasuulka wuxuu yihi laysa shadiidu bisurca ninka xoogga badan ee qof walba feeree legdegeesi maaha inama shadiidu aladi yamliku nafsahu cinda algadab qofka markuu caroodo isqabtee isceliya kaasaa geesiya laakiin midkaan dadka jiiri jiira waxbana ma aha kaas neefkaas hallama bilmunaasaba caliyu bnu xusein oo zaynulcaabidiin la oran jiray ayaa faraxalanayay addoon uu lahaabaa u faraxalaysay kolkaasaa ibriiqa gacanteedii ka fakraday ibriiqa gantadiisiyaa wejiga ka jeexday waa kuulaaday saasuu u dayay markaasay tihi walkaadimiina alkhayr sheekhadu qur-aankay taqaan awal buu diinta baray dad ilaah ammaanayay oo ilaah yihi aladiina yunfiquuna fi saraa'i wadaraa walkaadimiina alghayr kuwa carada qariya markaasuu hoos u foorarsaday oo yihi kadamtu haybi caradaydii qariyey mar dambe indha guduudan iyo weji caraysan kutusi maha markaasay tihi la hogsatay walcaafina cani innaas dhiigaaga daadanaya cafisaan u baanahay afautuki liwajhillah markaasay tihi wallahu yuxibu lmuxsiniin anti catiiqatu lilahi tacaala xor baa tahay meeshaad ka baxaysa ka bax tadbiiqaasaa la rabaa qur-aanka kolka horena ahalkaaga iyo waxa ka agdhow diinta la baro ha dhowna aadan adiga diinta ka weynaanin markii lagu xusuusiyo aada hogaansanto alxadiidu saadisa cashar xadiidka lix iyo tobnaad can abi hurayra abi hurayra xaggii baa laga wariyey radia allahu rabbi raalli ha noqdo tacaala alla korahayo canhu abu hurayra xaggiisa ana rajula nin ayaa qaala yihi linabiyi nabiga u yihi sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi nabiga korkiisa wa alihii intii rumaysa raacday wasalama nabadgelye allaha ku badiye awsini ya rasuulallah khayr io dardaaran qaala nabiga wuxuu yihi laa taqdab ha caroonin faradada ninkii wuxuu celceliyey miraaran dhowr jeer buu celceliyey su-aashii oo mar walba uu leeyahay awsinii ii dardaaran qaala nabiga jawaabtii wuxuu dhaafin waayey laa taqdab caroonin waxa adduunka kharibayo dhan carawey kolka cadadaa la dagaalamo riwaayo kaloo nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam man kadama haydatan hal caro oo ku dhacday qofka qariyaa wa huwa yastatiicu an yunafidahu waxaas uu caroodayna waa wuxuu maquulin karo oo ka tabaroon yahay dacaahu llahu caza wajala calaa ru'uusi lkhalaa'iq maalinta qiyaamee ummadii oo dhan khaaliq iyo makhluuqii kulansan yihiin baa loo yeerayaa xataa yukhayirahum min alxuuri ilciini maa sha naagihii jannada lagu abuuray baa leeyahay adigii caradaadii qariyey oo qofaad ka tabaroontood wax ka qaban karto u dulqaatay oo uu ku dulmay caradaadiina qariyey intaad rabto naagahan ka kaxayso kolkaa wax sahlan maaha markaasaa nabiga jawaabtii laa takdab laa takdab laa takdab ku celiyey rawaahu lbukhaariy xadiidka imaamu bukhaari baa wariyey xadiidka toddobiya tobnaad abu yaclaa laga wariyey shadaad ibni aws waa saxaabi jaliila shadaad ibni aws oo reer madiina wuxuu xadiidka ku saabsan yahay mawduuc yaab leh mawduuca waxa weeye waxa ixsaanka la yihaa samafalka iyo dhaqaalaha inuu inta naflo oo dhan camimaayo inuu wax nafl oo dhan ixsaanku camimaayo naag dhila oo banu israa'iila waxay u timid dad ceel ka cabaaya arday ooman oo tacbaana oo intuu wax waraabiya ree reebaadiyo naxariis male ama waxiyo garaad male intay xusuusan waayeen oy garan waayeen buu meelahay biyaha ku daateen ciiddii rayska ahayd oo wax ka soo raacaya la arkin buu carabka ku qabqabanay iyadana socotay ahayd waa oonay haalkii markay timid biyaha la siiyey markaasay eyga aragtay dhibka haya markaasay tiri aygaasaan waraabinayaa weel yahay siyo ey iyo weel iyo waxaa kuma jirna lay nasiib wanaag kaba buudaday qabtay kuwii waxay u isticmaashay sidii weel kolkaasay biyihii la shubayay kusoo horisay kabteedii tii bay udhigtay waraabisay intii baa gafkeedii lagu dhaafay ahlujanno ku noqotay asxaabtu markuu saa ugu sheegay rasuulka waxay yidhahdeen ina lanaa fi lbahaa'imi la ajran haddaan naflahaas xoolaha iyo waxaa waraabino ma ajri baan ka helayna markaasuu yihi bal fii kulli kabidin radbin ajrun beer qoyan nafloo dhan ba ajri laga helayo markaa xisaankii basharka iyo qaraabada lagu kooba maehe ilaah uunkiisa iyo naflahoo dhan in loo xisaan falo xataa neefka inaad gawracda aad doonaysa gawricii xisaan buu leeyahy adoon birtii ka baajirin neefka haddaad xoogaa biyo siiso birtana ka qariso birtaad ku gawracaysana aada u afayso si yar dhulka u dhigtid oo degan laba goor keliya sidaa iyo sidaa tidhi ay gacantaada iyo birtaada ka qaadatid uu iska jafjaflaya xisaan ajri gaaraad helaysa adigoo intii labada adinba ka duuba lagdin legdinsiyo adigoo waraaba dilaya dhulka ku kala gooya mindi af la soo qaato oo saawir oo maanta oo dhan ku kirkira ama kolba waa la gawracayaa meesha inta ka jiida hirirtaad ugu hayso kawaanka aad ku geysid maya waxaa shareecada ma ogola sidaana la yeelaya kolka xoolihii xishaanka qof baad markaa qisaas u yeeshay ama dil idinka dhaceeyey luquntaad ka rido qofkii waa dhintay isku duwa xabaal laakiin inaad indhihii ka bixiso sanka iyo bishimihii goyso dabada ka qoryo qoryayso wejiga maqaarka ka fiiqdo waxay diinta ma ogol masilaa la yidhaha ma banaana kolkaa xadiiska baabkuu ku saabsan yahay waa baabkaa samafalka unka ee ba dhammaantiina loo samafalayo nafla ideylki alxadiidu saabica cashar xadiidka toddoba iyo tobnaad can abi yacla yacla aabihi xaggiisaa laga wariyey abu yacla waxaa la dhihi jiray shadaad ibni awsin shadaad magaciisii adoogiina aws wey shadaad ibni aws radia allahu ilaa raalli ha noqdo tacaala alla korahaayo canhu shadaad xaggiisa ilaa raalli ha ka noqdo shadaad waa saxaabi nabiga awsiika can rasuulillah ilaa rasuulkii xaggiisuu ka wariyey sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi rasuulka dadkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaala rasuulka wuxuu yihi in allaha rabbiga xaq lagu caabudo kataba wuxuu waajibiyey alixsaana samafal calaa kulli shayin calaa kulli shayin wax la arka kulligiisa korkiisa loo samafalow samafalka wanaagga uu leeyahay waa axsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin abaalgud kale haddaan intaa wax lagugu darin baa ixsaanka wanaagiisa kuugu filan markii rabbi ixsaanna faray ee yihi naflaha u wanaag fala ayuu yihi in allaha yuxibu lmuxsiniin waxaadna ogaataan ilaah wuxuu jecel yahay dadka muxsiniinta ee wanaagga sameeya raxmadda ilaahay addoomaha u naxariistay yay u dhowdahay ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin ilaah subxaanahu watacaala yuu la jira oos gargaara oo xaqa waafajiya oo sawaabka ku toosiya in allaha maca aladiina taqow waaladina hum muxsinuun kolkaan markaad adiga muxsin noqoto ilaah raxmadiisa iyo galladiisa dhammaanteed agtaaday taal ina allaha ilaah kataba wuxuu qoroos waajibiyey alixsaana wanaag samayn calaa kulli shayin wax la arkay kulligii korkiisa loo wanaag sameeyo amhiladii marka waatana fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan dabcan dilkan qisaas wey haddaad cafisa ka sii fiican ama majaan ku cafisa qofkaad qisaas ku yeelatay amadan majaan ku cafiine diyo qaadatay oo tidhaahda luquntiisii waa badbaadinayaa mag halaysiiyo ama luquntiisana ma rabo magna ma rabo ilaah dartii baan u cafiyey laakin haddaad dilaysa waa kuu banaan tahay markaad wax dilaysid laakiin sarwajibixin iyo mayd la gacmo gacmeeya lama rabo naftaad ka ridaysaa waa kuu dhamaatay fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinuu wanaajiya alqitlata habka wax loo dilow qatlata iyo qibla qitlata kala labow kalimatu qatlata waa masdar mar keliya tow qitla oo ficlaa ah waa haya habka wax loo dila hagaajiyow azibxata iyo walqitlata waa habka aad wax u samaynayso oo kolkaa qofkaa nafta in laga qabto ayaa muhim ahay shariicadana waxay hadiday xadiday qofka in lagu dilo wixii uu wax ku dilay masalan hadduu qofkaan sideed goor ku dhuftay isna seefta waa loo tashiilaya sideed goor baa lagu dhufana markuu dhinto in nafta ka baxdana waa la duugaya fa idaa qataltum haddaad wax dilaysaan oo dil mudataan qisaasa fa axsinuu wanaajiya alqislata habkaa wax u dilaysaan ee qofkii oo nool cidiyaha in laga bixiyo ama indhaha masamiil lagaga garaaco yaan la yeeli waidaa dabaxtum xoolihii baad marka gawracaysaan xawlaha markaad gawracaysaanna habka wax loo gawracaya ha la hagaajiyo rasuulkaaba calayhi salaatu wasalaam habka wax loo gawraca tilmaami doona waidaa dabaxtum haddaad neef xoolaha gawracaysaan fa axsinu dibxa habka wax loo gawracayo hagaajiyo neefka mindidana waa laafaynayo lugahan hoose uu ku rafanayo waa loo daynaya labadan kore jeenigiyo lugta korxiga ayaa laysku yar qabanaya si uusan wax kuu gaarsiinin waxaana lahaynaya inta birta la marinayo keliya waxaa loo jeedinaya xagga qiblada xoogaa biyaha la siinaya birta lagu gawracaya waa laga qarinaya kaanamaa yusaaquuna ila lmawti wahum yanduruun neefka kawaanka iyo geerida iyo uuska iyo lafaha in la jiirsiiyo naxariis daraw waa laga qarinayo kolkaa mindida lagu jiidjiidi maayo laba goor iyo inta la mariyo yaa wadajayinka iyo xulquunka un gurigaan boocdaan weyn iyo labada gaararka uga jirta iyo margiyada ay cuskan yahay intaasaa la goynayo intuu ka gaboobana waa la dhaafaya intuu ka gaboobana waa la dhaafaya in la yidhaahdo barida ka gooya intuu neefka dubac yahay waxbaa lagu dawaynaya ama neefkoo naftii ayaan ka qaboobin caloosha laga rido kolkaa wuuba xaaraamoobayaa sababta waxa wey maxaggu u dhintay mase xaggu u dhintay kolkii nafkii kelidana bilaawo laga gariya luquntana mindi laga mariy waxaa la rabaa luqunta inuu u dhinto dabadeed banaanka laga maro hajaf leeyo ha rafto nafta markay ka dhamaato qaboobana in lagu tasarufaa la doonayo marka la gawracayo bismi illaahi allahu akbar baa laleeyahay wax kale la sheegi maayo allaahuma haadaa minka wa ilayka ilaahu neefkaan adaa i siiyey haddana dartaa baan u gawracay fataqabalhu mini ilaahu iga ogol haddaad adiga ama marti ku sooratay amaad mayti ku xustay amaad ilmo ugu magac bixisay waxaas maskaxdiiyo maanka ku hayso lagu dari mahaa gawraca haddaad gawraca ku dartid wamaa uhila ligayrillah naftaan ilaaha abuuray salaaday lamid tahay gawrac iyo salaada labadiiba cibaado wey ilaah qawlkiisa u daliila ina salaatii wanusuki gawricii wey wamaxyaaya wamamaati lilahi rabi alcaalamiin inaa acdaynaaka alkawsar fasali lirabbika wanxar wanxar iyo fasali isku suurada ay ku jiraan fasali lirabbika wanxar lirabbika naf ilaah abuuraa meeshaan ku baxaysa kolka waa in ilaah dartii ku baxdo wacalaa bismihi magaca ilaah waa inay ku baxdo magac kaloo meeshaan la keeni karaa ma jiro haddaad keentana neefkii waa kaa xaaraamoobay wamaa uhila ligayrillah iyuu ku darmay waidaa dabaxtum haddaad wax gawracaysaan fa axsinuu wanaajiya azibxata gawricidda sidii loo wanaajinayay mithaalkeedii waa kan waliyuxida ha afeeyo axadukum ruuxiin shafratahu mindidiisii ha afeeyo oo mindi aan af lahayn yaan wax lagu gawricin waliyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefku gawracaya ha u raaxeeyo rawaahu muslim imaamu muslim baa wariyey xadiidka sideed tobnaad waxaa wariyey laba nin oo qaali ah nin waa abudar jundub ibni junaada magiciisa la oran jiray abudar rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu maka ugu yimid abudar ilkhifaari yamaniwd dadkii nabiga la kawsaday buu ku jiray markuu nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam kolkii horeba isagoon dhuumanoon oon isqarinin isagoo nabigii inta markaa rumaysay ay dhuudhuumanayaan ayuu yimid masaajidka markaasuu yihi waxaan u baahnaa in lai sheega ninka maxamed cabdullaahi la yihaa marka war maxaad ka rabtaa waa noy waan maqlay waa u tagaaya meel dhacdaasaa lagu dilay waa la tumay isagoo yeman ka yimid buu rabaa intuu dhaafiyo carrada nagu baleeyo yemani bu ahaa wuxuu yihi oo soo xaggaa usafri maysaan qureeshay iyagii baa markaa iska araayeeyo ninkaa reerkuu ka dhashay haddii loo kaco jidkoodii la mari kari maayo akhiiran wuxuu socdaa baan isu ugaasamaayey nebigu si baas ugu yimid wuu rumeeyey wuxuu yihi aniga baqina maayo waa kula jiraayo nebiga wuxuu yihi quraysh heerkay maanta marayso iyo adiga iskeeni kari maysaan kolka intaad iska tegtid arrintan ilaahi lahaabaa muujin doona goortaad maqashid inay arrintu muuqatay goortaa ii imo sidaasuu ku ambabixiyey markaa isagoo nabiga la joogidiisa iyo wax ka barashadiisa iyo dhib wuxuu qaba inuu la wadaaga jecel markaasa xadiidkan lagu ambabixiyo itaqi llaha xaydama kunta meel alle meeshaad joogtaba alla uga baq in nabiga la ag joogo ama makiya madiina la joogo waxba shardi ma aha meeshaad tagtaba alla uga baq nin ninkaas abu dhar ilgifaari saxaabi jaliil wa ninka labaadna waa mucaad ibni jabal mucaad ibni jabal waa saxaabi jaliil oo ansaaria oo reer madiina raguu nabiga gaar u tilmaamay buu ku jiray arxamu ummati liummati abubakrin ummadayda oo dhan waxaa ugu naxariis badan abubakar buu yihi wa ashaduhum fi lxaqi cumar xaq ninkaan la dhaafin karin een laga fujin karinna waa cumar akharuhum xayaa-an cusmaan ninka ugu xishood badan ummadayda waa cusmaan wa aqdaahum cali gar la naqa ummadayda ninka ugu yaqaan cali abi taalib wey wa aqra'uhum ubay ibni kacab ha la akriya qur-aan haddii la yidhaah kow ubay ibni kacab wey wa afraduhum zayd dad dhaxla loo qaybiya haddii la yihaah zayd ibni saabit wa aclamuhum bilxalaali waalxaraami mucaadi bni jabal xaraam iyo xalaal ninka ugu aqoonroon roon mucaadi ibni jabal wey wa amiinu hadihi lummati abu cubayd toddoba nin wey adoogiisuu beder ku dilay adoogiisuu dilay nin dilo isaga in lama hayo kolkaa wuxuu yihi ninka ummadayda ugu amiinsan abu cubeyda kolka ninkan waa aclamulummati bilxalaali walxaraam rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qiyaamo markii la gaaro waxaa iman doonaa culumadayda ummadayda macaadi ibni jabal kuma dhex jireen tuuriyuu ka horeynayo caalim intuu nabiga noolaa qur-aanka dadkii dibadda ka akriyay afar nin oo ansaara muhaajiriin iyagu ilaa waxay la joogeen nabiga ilaa makay la joogeen inay qur-aanka qabtaan la yaabid maaha oo nabiga oon qur-aanba kusoo degin bay la kawsadeen aayad aayad bayna u goob joogeen laakiin saddex iyo toban sano dadkii nabiga oo jooga kadib uu sanadkii afar iyo tobnaad u tegay haddana intuu noolaa qur-aanka oo dhan qalin jabiyey macaadi ibni jabal baa ka mid ah. afar iyo tobanka iyo boqolka lafdan waa macnan kuma saxan jirin fa radia allahu canhuma abudar iyo mucaad ibnu jabal ilaah labadaba raalli ha ka noqdo alxadiidu thaamin cashar xadiidka sideed iyo tobnaad can abi darin abi dar ilgifaari xaggii baa laga wariyey magiciisi waa kana jundub ibni junaadaha wa abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan abi xaggii baa laga wariyey ahaa mucaadi ibni jabal radia allahu ilah raalli ha noqdo tacaala alla koraayo canhuma abudar iyo mucaad labadaba raalli hanaha ka noqday warka waxay labaduba ka sheegeen can rasuulillah alla rasuulkii xaggi ayay warka ka sheegeen sala llahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii iyo waalihi intii rumaysa raacday wasalama nabadgelyo allaha ku badiya qaala rasuulka wuxuu yihi ittaqi llah abudarow intaad iska tegtid yamana ku noqotid dadkana iga wareysatid islaamku markuu muuqdo imo haddeer quraysh way isla baaba-aysaan adna nin baqayaa ma tihid iyagana niman ku badbaadinayaa maa iska laabo hadhow dhow ii imo itaqila ilaahse ka baq xaytumaa meel alla meeshi aad kunta ahaatidba ama yeman joog ama aniga ila joog meelaad joogtaba ilaah uga baq oo taqwada dabeecad joogtaa oo kula nool oo aad laasimtaa ha noqoto bashar baa tahay marka lasta nabiyan walaa malakan walaa rasuulan kol haddii aad bashar tahay caadi ah ood gafta see yeelaysa dambiga ha ku hohaarsanin oo ha ku uunsanin watbaci sayi xumaan markay kaa timaado waxaad raasiisaa alxasana haddaad dambaabto istigfaarka dabagee haddaad qof u gabtid u gaftid ka cafi dalab wax haddaad ka qaadatid u celin wax waxaad gaysatee kaasoo fula ee xumaana wanaag ka dabagee maxaa dhacaya tamxuhaa xasanadiibaa sayi-adii tiraysa wasadaqa allahu id yaquul ina alxasanaat yudhibna sayi-aat xasanaadka baabi'inaya xumayaalka kolka watbac raacsi asayi-ata xumaantaad samaysay alxasanata wanaag raacsi tamxuhaa xasanadiibaa sayi-adii tiraysa wuxuu rabbi yihi subxaana in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkilkum mudkhalan kariima waa la dhaafayaa sayi-ada sakaairta waa la dhaafaya watbac raacsi asayi-ata xumaha alxasanata wanaag samcuhaa waa raasinaysaa wey saddex jumloo yaab la wey wakhaaliqi nnaasa dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dhaqin xasanan wanaagsan caamil innaasa bimaa tuxibu an yucaamiluuk dadka wixii inaad kula dhaqanta adiga lagula dhaqmo in been lagu sheega ma jeclid in lagugu ballan fura ma jeclid adoo martaa lagu qadiyaa ma jeclin adoo faqiira lagu gargaari waayo ma jeclid adigana saas oo kale yee dabeecadda adigaba jeceshaha in lagugula dhaqmo kula dhaqan dadka kolka addoonka miisaankiisa wax uga culays badan dabeecadda wanaagsan ma male wakhaaliqi nnaasa dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dabeeco xasanin wanaagsan rasuulka ina axabakum ilaya waaqrabakum inii majlisan yawma alqiyaamati axaasinukum akhlaaqa qiyaama haddii la taga waxaa iisoo xigsanaya kuwa idinku dabeecad wanaagsan wa ina arajul la yasilu calaa darajati saaimi alqaa'imi bixusni khuluqi qofka caw oo dhan tukada ee maalin oo dhan jihaada waxaad ku gaaraysaa meeshuu ku gaaray dadaalkiisaa badan dabeecadaada wanaagsan baad ku gaaraysa kolka dabeecada wanaagsan wax la koobi kara ma aha wakhaaliqi innaasa dadkii waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin dabeeco xasanin wanaagsan rawaahu xadiidka waxaa wariyey atirmidiy wa qaala imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun wey xasanun wanaagsan wa fii bacdi nusuki xadiidu saxiixun wey wallahu aclam